asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab raxmaan wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون باب wuxuu baabu yahay olahdii ilaahi subxaana wa tacaala uu yihi ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an aayaddan iyo aayaadka ka dambeeya ayuu baab yahay alle wuxuu yidhi ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan alle maa shay laa yakhluqu aan abuureynin shay-an waxba waxba aan abuuri karin wahum iyaga yukhlaquuna la abuurayo oo walaa yastatiicuuna aan keri karin lahum kuwa caabudaya nasran gargaar aan u kari karin walaa anfusahum lafahoodana yansuruuna kuwa u gargaari kara aan ahayn ma waxaasay ilaahay garab dhigayaanoo ay wax la wadaajinayaan macnaha waxa weeye makhluuqaadka aan ilaahay subxaana watacaala la garab dhigi karin kulligoodba ayaa tilmaamahan iska leh abuurtaa waxba ma abuuri karaan bal idin wax abuuraan iska badaay lafahooda la abuuray iyagaa ilaahay abuuray subxaana watacaala nin marka cid aan lafaheeda abuuri karayn cid kale abuurta iska badaay waxbaba gacan kuma hayso tilmaanta labaadi waxa weeye dadka u yeelanahaya ee baryaya ee wax ka doonaya codsiga u geysanayana waxba kuma biirin karaan waxba uma tari karaan oo uma gargaari karaan oo wax uma qaban karaan inay kuwa wax u qabtaan iska badaaya ayaga lafahoodaan wax isu qaban karin oo aan gargaarsan karin oo haddii wax la yeelaa wax iska celin karin oo ilaahay qadarkii hadduu ku yimaado aan iska difaaci karin laftoodii baan wax isharan karaynin oo waxba isu tari karin maxay adiga kugu tari wey macnaha saas wey tilmaantaas marka makhluuqaadko dhan bay ka dhaxaysaan saas weyaan dhib iyo dheef waxay haran karaan ma jiro walaa ymlikuuna walaa yamlikuuna lianfusihim dara walaa nafca walaa yamlikuuna mawta walaa xayaatan walaa nushuura geeri iyo nolol iyo soo saari iyo maamul iyo abuuris iyo risqisiin wax alla waxay awoodi karaan ma jirto ma kuwaasaad ilahay garab dhigaysaan subxaana wa tacala saas way mana ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan allaha allama waxay la wadaajinayaan oo waxba ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuuri karin shay-an waxba makhluuq oo dhan malaa'igta iyo nebiyada iyo awliyada iyo jamaadaadka iyaga iska daaya kulligood waxba ma abuuri karaan wa hum iyagaaba yukhlaquuna la abuuray iyagaaba kuwo ilaahay uu abuurayo ilaahay subxaana tacaala gacantiisa ku taalla oo ilaahay baa subxaana tacaala sameeyey walaa yastatiicuuna aan awoodi karaynin lahum kuwa cabudaya nasran gargaar uma awoodi karaan uma hiilin karaan way macnaa hiillo iyo waxtar kuma biirin karaan walaa anfusahum lafahoodana yansuruuna kuwa u gargaari kara maaha iska badaa cid kale lafahooda ina u gargaari karaynin oo aynan waxba macnaha siin karaynin saas weya marka addoommo ilaahay maamula subxaana wa tacala bal waxaad ka doonaysaan muxuu yahay ood ka raadsanaysaan wa qowli illaahi ayuu baabu yahay tacaala waaladiina tadcuuna min duunihi ma yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma stajaabuu lakum wayawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka mithlu khabiir waaladiina kuwa tadcuuna aada u yeedhanaysaan min duunihi alla sokadii maa yamlikuuna ma hadhan karaan oo ma yeelan karaan min qitmiirin xuubka laftimireedda ku wareegsan wax la mida xataa ma haran karaan in tadcuuhum haddii aada u yeedhataan oo aada baridaan ood u dhawaaqataan laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum baryadiina dhawaaqiina ma maqlayaan walow samicuu hadday maqlaanna kaba soo qaad ma stajaabuu ma ay ajiibi karaan lakum idinka idinma ajiibi karaan waxba idinma qaban karaan man codsigii aada ugeysatee waxba kama qaban karaan haddii lagaba soo qaadaba inay maqleen wa yawma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way ku gaaloobi oo way dafiri oo way diidi bishirkikum wadaajintan ilaahay aada la wadaajiseenee wax ugu darteen way dafiri doonaan waa inkiri walaa yunabi kuuna warrami maayo mithlu khabiirin allaha xogogaalka oo kale mid lamid a oo kuwa warkaasoo kale ku siin ma jirto la xogogaalka ayaa warkaa ku siin xogta ilaahay uu hayo cid kaloo haysana ma jirto war xogtaa ku salaysanna isaga ubaa bixin karaya macnaha saas war xog ku salaysan alla ubaa bixin wa tacaala macnaha waxa weeye aayaddii horey la macno tahayo shay la mulkiyo oo gacantaada gala oo maamulkaaga hoos gala ka ugu yar makhluuq ma haysto saas way min qitmiir kownkan maamulkiisa waxay ka hayaan ma jiro qitmiirka waxaa la yidhahdaa lafta timirta xuubka ku wareegsan baa la yidhahda qur-aanku iyada uu isticmaalay waxaa kaloo isticmaalay fatiil fatiilkana waxaa la yidhahdaa yani jeexdinta laftimireedka jeexdinta dusheeda ku taala xuubka ku dhex jira ayaa la yidhaahdaa fatiilka waxaa kaloo uu qur-aanku isticmaalay naqiir naqiirkana waxa la yidhaha jeexdinta lafteeda yaani waa saddex kelimo waa jeexdinta lafteeda jeexdinta xuubka ku jira oo fatiil la yidhaahdo jeexdintana naqiir baa la yidhahdaa xuubka iyo lafta dhan ku wareegsanna qitmiir baa la yidhahda saasaa loo kala qaadaa marka waxaa masel looga dhigtaa oo mahmaah iyo tusaale loogu soo qaataa shayga markaad qadarka uu ku yar aada doonaysa inaad sheegto ka yar uusan jirin ayuu qur-aanku tusaale usoo qaataa macna yani shay iyo wax la mulkiyo ka ugu yar kownkan kama hayaan ma ay lahaa mana maamulaan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxana watacaala haddaad u yeerataan ma maqlayaan hadday maqlaanna waxba idinma qaban karaan oo idinma yani idinma jawaabi karaan oo wixii wax kama qaban karaan maalinta qiyaamada haddii la gaadho xilligii loogu rajo badnaa inay wax qabtaan ruuxa caabudayana ugu baahi badnaa maalinkaa in laisgarabtaaga ugu baahnaana wayba ku dafiri war isma garan garanayna kudhi kumana dhaqaano mana aadan la caabudi jirin saasaa lagugu odhan warkaana waxaa bixiyey oo ina siinaya allaha xogogaalkaa subxaana wa tacaala sidii saasoo kale cid xogogaal u ah oo warkaasoo kale kusiin karana ma jirto saas wey yani waa war xog ah wey oo xaqiiqa ah, oo biyoa dhibcaan maxaa yeelay makhluuqaadka ilaahi subxaana wa tacaala inaysan waxba haysanin yani waxa wey waa arrin meelo badan ilahay ku cadayay subxana watacaala dhowr arrimood oo ruuxa markaad ama jihada markaad wax weydiisanayso loogu xisho intaba qur-aanku dabaca binu aadamka uu ka gooyey masalan markaad cidda aad cid uu wax weydiisanayso dhowr arrimoodba waa loogu xishaayo wax waa loo weydiistaa marka koowaad weyaane isagaa wax haysta mulkigiisaa wax ku jira waxuu isagu leeyahay oo isagu maamuluu leeyahay waa mid ta labaad waxa weeye wax isagu maamulo la madax banaan yahay ma jire laakiin wadaag buu ku yahay oo dad bay wax wadaagaan oo cid kale wax kala dhexeeyaano waxaa dadka uu la wadaago ayuu wax ka bixin karaa waa midda labaad ta saddexaadi waxa weeye wadaag kuma laha laakiin mid mulkiile ah oo waxaan iska leh ayuu gacan ku leeyahay oo markuu waxa mulkinahayay buu gacan ka siiyey wuu kaalmeeyey ninka ku kaalmeeyeyna waxbuu kaa qaadi karaa oo waxaa bix hadduu yidhaahda ama kuugu yimaado waa macnaa waa bixin midda afraadi waxa weeye weji buu agtiisa ku leeyahay oo mid wax haysta ruuxan kadaata aad wax u geysanaysaa misag wax ma haysto laakiin mid wax haysta ayuu ergey u noqon karaa oo agtiisa weji ku leeyahay oo ixtiraam ka leeyahay intaad u dirto marka wixii kasoo qaban kara saddexdaa arrimood afarta arrimoodba ilahay waa gooyey subxana wa tacala makhluuqa waa ka jaray rabbi subxana wa tacala wuxuu odhanaya qul idcu aladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard wma lahum fiihima min shirkin wma lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah afartiiba halkaasa lagu gooy waxaa horta kuwa ad u yeelanaysaan wax la eg darro wax la miisaan ah ama la eg mulkigooda kuma jiro waa ko midda labaad oo samaawaadkiiyo dhulka waxay ka hayaan ma jirto waxay ku leeyihiin ma jirto ta labaad wadaag kuma laha wamaa lahum fiihimaa min shirkin wadaag kuma ay lahaa oo ilaahay lama wadaagaan subxaana watacaala ta saddexaad waxa wey wamaa lahu minhu min dahiir cid ilaahay la kaalmaysay oo ka garab qabatay markuu samaynaya ama maamulkeedana kuma jiro oo saa wax kaga keeni kara waa midda saddexaad ta afraad oo ergadii ah walaa tanfaxu shafaacatu cindahu ila liman adina lah erge ilaahay cid isu taagi karto oo shafaacadiisi ergadiisu wax tari ma jirto ciduu ilaahay ufasaxay mooyaane subxaana watacala oo macnaha waxa weya ruux mumin oo muttaqi ah mooyaane isagii wax ma haysto mid wax haysta kama agdhowa mid wax haysta macnaha waxa wey weji kuma laha agtiisa waxba ha ka raadsan marka ilahay u doono subxaana watacala saas wey waladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duuni illahi alla sokadii min duunihi alla sokadi famaa yamlikuuna ma haran karaan min tasmiirin xuubka laftibireedka wax lamid mid ah ama leeg ma haran karaan wax kale iska badaay in tadcuuhum haddaad baridaan laa yasmaxuu ma ajiibayaan ma maqlayaan ducaaakum baryadiin walaw samicuu hadday dhagaha ka maqlaanba mastajaabu ma ay ajiibi karaan lakum idinka yani wax idinma qaban karaa wayawalka idinma fuli karaa waxaad ka codsateen wa wayawma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way gaaloobi oo way diidi wey way dafiri bishirkikum gaalnimadiinla shirkigiiyo wadaajinta aad la samayseen ad ilaahay kula samayseen iyagiibaaba dafiri oo idinku diidi walaa yunabbiruka kuuna warrami maayo mitlu khabiirin allaha xogogaalka a ah mid lamid a ah, oo sidiisoo kale xogogaalu ah oo warku siilmama jiro mama jiraba asla mama jiro cid ilahay la xog ah subxaana wa tacala allaha ogaalka hadduu saa kugu warramay marka cidda kaleed ka dhagaysan addoon qabri ku jiraa wax tari ama mid kaa maqan baa wax tari ama dhagax baa wax tari ama carraa wax tari allaha xog ah hadduu saa wax inoogu sheegay cidda xogtaasoo kale bixin karta yeeta eenu warkiisa ka dhagaysanan waa beelaalo waykii kalodha ee waxyaalaha ilahay uu sheegay subxana watacala wax kasoo horjeeda sheega macnaha wafi saxiixi saxiixa waxaa kusoo arooray an anasi waxaa laga warinaya qaala inuu yihi shuja nabiyu sal alay wasalam nabiga ayaa la dahray xadiidka saxiixayn kugu yaala laakiin bukhaari wuu tacliiqiyey shuja nabiyu sal alay slam nabiga ayaa la dahray yawma uxudin maalintii uxud wa kusirat waa la jebiyey rubaaxiyatu dhooshiisana waa la jebiyey faqaala wuxuu yihi nabigu sal alay wasalam kayfa yuslixu seebay u guuleysanayaan oo u liibaanayaan qawmun dad oo shajuu dakray nabiyahum nebigoodii dad nebigoodii dakro ka dhiijiyey waa la yaabay say guul u gaadhayaan oo u liibaanayaan fa nazalat waxaa soo degtay laysa laka min almri shay nebiow arrinta iyo talada waxba kuma lihid laysa laka kuma sugnaanin min alamri arrinka xaggiisa shay waxba kaagama sugnaanin maamulkooda iyo sida loogu talin arrin adiga kuu taalla ma ah arinaad shaqo ku leedahayna ma ah arinaad hadda ka tala bixin kartana ma ah waa tu ilahay u taalla subxaana watacaala wa fiihi waxaa kusugan saxiixa can ibni cumar waxaa laga werinaya radi allahu canhuma anahu ibni cumar samica inuu maqlay rasuula lahi sal lay waslam oo yaquulu leh idaa rafaca hadduu kor yeelo ra-sahu madaxiis min arukuuci rukuucda hadduu madaxa ka kor yeelo oo uu soo tooso fi rakcati akhiirati ragcadda ugu dambaysa oo min alfajri salaada fajir fajar ah salaada subax macnaha markuu kasoo tooso rukuucda ayuu ibnu cumar maqlay nabigu odhanaya salawatullahi wasalaamu caleyh allahuma alcan fulanan wa fulanan ilaahu hebel iyo hebel naxariistaada ka foge oo inkaa gurid bacdamaa yaquulu markuu yidhaahda kadib buu hadalkaa nabigu odhanaya samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd yani markuu intuu soo rukuucda kasoo tooso oo dikrigii loogu talagalay meesha akriyo ayuu markaa nabigu sal lay waslam quruudka samaynaya uu habaaraya nimankaasu habaari faanzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey laysa laka kuuma sugnaanin nebio min alamri arinka xaggiisa shay waxba kaagama sugnaanin waxba nimankan ugu dardaarwelin aada ugu dardaarwelin oo aada macnaha waxa wey u abaariyo ilahay naxariistiisa in laga fogeeyo maxaad uga abaari maadaaka walad iskale dadkanse hadday ku dakreen inaysan liibaanaynin oo la guulaysanaynin maadaa maamulka ahay markaad u dardaan welina soleeda ma guuleysan doonaan saasaa nabiga lagu leehay salawatulli wasalaamu caleyh macnaa waxa wey waa maamulka ilah baa iskale ma farageli kartid saas wey wa fii riwaayati waxay ahayd yadcuu wuxuu habaaraya nabigu sal alay slam calaa safwan ibni umaya wa suhayl ibni camrin walxaari ibni hishaam raggaasuu nabigu habaarayay salawatulli wasalam oo odayaashii reer qureysheed rag ka mida ah fanaslad waxaa soo degtay aayadda laysa laka min almri shay macnaheedu waxa weye sababka aayaddu ay kusoo degtay ayaa wuxuu ahaa laba mid in nabigu salawatullahi wasalaamu aleyh maalintii uxud uxud waa dagaalkii buurta cagteeda ka dhacay ee waxoogaa dharbaaxada lagu geystay muslimiinta nabigana sal ly sl nabaro dhawra ay ku gaadheen raggilaas dhawaatamaya taqriiban oo saxaabada raggoodii odayaashooda ahaana lagu laayay marka dagaalkaas nebiga nabaradii soo gaadhay salawatullahi wasalaamu aleyh waxaa kamid ahaa dhooshiisaa la jabiyey dhaawaxyo dhowra soo gaadhay kamid ahayd markii dhaawacaasi soo gaadhay buu nabigu sal alay wasalam waxoogaa marka wuxuu ka xumaaday sida ay u galeen dad nebigoodii uu la dadaalayo oo iyaga daraadooda u ordayo oo hanuunkooda uu ka shaqaynayo oo cadaab say uga badbaadin uu ku dadaalayo ayaguna nabigoodii sidan u galay tanu say u guulaysan doonaan buu nabigu sal lay slam say u guulaysanaya waa layaab istibcaad wey macana waa shay fog waay inay guulaystaan arrinkaasaa marka nabiga sal lay slam lagala hadlayo waxaa lagu yidhi macnaha hadal loogu muujinayo nimankaa guushooda iyo guul la-aantooda inaysan gacantiisa ku jirin sidaa daraaddeed inaad u bardaar weliso ma ah in aada yani tidhaahdo ma guulaysandoonaa fogeysato guulaysigoodana maaha inay guulaysan iyo inaysan guulaysan inay fiicnaan doonaan iyo inay xubaan doonaan iyo maamul ilaahay bay ku jirtaa hawl adiga kuu taallana maa saasaa nabiga salawatulli wasalaamu caleyh lagu odhanaya macana waxaa ka horeysay liyaqtaca tarafan min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaa'ibiin laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum zaalimuun ilahi subxaana wa tacala hadduu doono wuu cadaab hadduu doono wuu ka tawad aqbal hadduu doono wuu rogiyo wuu baabi'in hadduu doono gacmihiinu ku cadaabi adiga laakiin tala kuu taalla taalama saas laysa laka min alamri shay maamulkooda hawl adiga kuu taalla taalama macna adiga xilkaaga ha garan waaye xilkii hawsha lagu dira waxa weeye dadka wax u sheeg xaqa wa cadee laakiin waxay ku dambayn doonaan iyo waxa lagu maamuli doono iyo sida loogu talin doono waa tu ilahay u taala subxaana wa tacaala saasaa nabiga lagala hadlaya sal lay wasalam sidaas weyaan xadiidka kalena wuxuu tilmaamayaa nabigu sal lay slam markuu sujuuda rukuucda kasoo tooso ragcadda ugu dambaysa salaada subax ayuu nabigu wuxuu habaari jiray rag dhowr ah oo odayaashii reer qureysheeda la dagaalamaya kamid ah raggaa saddex nin baa laga magacaabay safwan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camr iyo xaaris ibnu hishaam raggaa odayaashaa buu nabigu habaari jiray salawatullahi waslamu caleyh ilaahu kuwaa lacnad oo gaar gurid oo naxariistaada ka fogeen waa raggii dhigan weye nabiga salawatulli wasalaamu caleyh ee maka kasoo caydhiyey markaasaa aayadda soo degtayo waxaa lagu yidhi tala adiga kuu taalla ma laysa laka min alamri shay hawshaada meehe ka bax baa la yidhi hawshaa iyadaa nabiga sal alay slam ayaa lagu lehy macna saas w marka waxaa suurtagala ah aayaddu laba sababba inay kusoo degtay ila laba sababba hadda la sheegay labada sababba inay sababu nuzuul utao aayaddu sababkay kusoo degtay inay yihiin ayaa suurtagal ah wax diidayana ma jiro saas weya raggaa marka uu nabigu habaarayay salawatulli wasalamu aleyh safwan ibnu ubay iyo suhayl ibnu camr iyo xaris ibnu hishaam yani waxa weya way islaameen islaamnimadooduna waa ficlaatay gadaal dambe way islaameen waana tii labaya loo diidanaa salawatulli wasalaamu aleyh raggan aada habaanaysahay maxaa koobeysiiyey ilaahay inuu uqadaray subxaana watacala inay dibka islaami doonaan oy fidnaan doonaan oy soobad keeni doonaan hawlaa ogtahay ma aha w macnaha ayib alshaahidka meesha marka aayadda loo keenay waxay tahay haddii nebi maxamed lagu leeyahay salawatullai wasalaamu calayh niman gaalo uu habaaray markaana gaalo ahaa haddii lagu leeyahay hawl kuu taalla ma ah ama qoladii isaga nabarka u geystay dardardaarwelin uu u dardaarweliyey lagu leeyahay hawl kuu taalla ma ah hawshoodana maamulkooda gacantaada kuma jirto cidda kale odhanaysa kowkaa wax ka maamula yaa wey marka sidaas wey yaa kaloo wax maamuli karta hadiiba lagu leeyahay nimankaa maamulkooda kuma yaala wixii lagu samayn laana hawl adiga tala kaaga furan tahay ma ha faragelinina faraha kala bax hadii nabiga lagu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh waa hawl ilaahay cidda kale talo faragelin karta ayay tahay marka oo kawnka wax ka bixin karta oo wax ka diidi karta yay tahay waa mid uun macnaha waxa weyaan musawin ahoo been sheeganaya wey oo dadka sirayo khayaamaya wey maxaa yeele nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh midna ilahay agtiisa kagama fadli badno subxaana watacaala saasoo isagana loo diid arrimaha inuu faragelin ku sameey xataa hadal inuu ku farageliyo loo diid wafi saxiixi canasin qaala wuxuuri shuja nabiy sal lay sl nabiga ayaa la daqray yowma uxudin wa waa la jabiyey rubaaciyatuhu nabiga dhooshiisa ayaa la jebiyey faqaala wuxuuhi nabigu sal lay slam kayfa yuflixu say u liibaanayaan qowmu dad oo shajuu dahray nabiyahu nabigooda fanasalad waxaa soo degtay laysa laka kuuma sugnaanin nabiyahu oo kuuma ahaanin min almri arinka xaggiisa waa arinka maamulka kownke iyo nimankaa arrinkooda shaygu waxba kaagama ahaade wax aad adigu ka awoodood ka maamusha ma uu jiro wafihi waxaa kusugan saxiixa can cumar waxaa laga warinaya radia allahu canhuma anahu ibn cumar samica inuu maqlay rasuul alahi sala alay waslam oo yaquulu leh idaa rafaca hadduu kor yeelo ra-sahu madaxiisa min arukuuc rukuucda hadduu madaxa kasoo kor yeelo oo yani foorarsigii uu kasoo tooso fi rakcati alakhirati ragcadda ugu dambaysa ragcadda ugu dambaysa oo min alfajri salaada subaxa wuxuu nabigu odhan jiray allahuma alcan fulanan wa fulanan bacda maa yaqulu markuu yidhahda kadib buu hadalka odhanaya allahuma alcan ilaahu lacnad wey oo inkaar ku rid fulana wa fulanan hebel iyo hebel fulana wa fulana taa riwaayada bacdays hebel iyo hebel waayo hebel iyo hebelka magacooda saddexda nin dib laga sheego wey bacda maa yaqulu markuu yidhi kadib markuu yidhaahda kadib ayuu habaarka habaaraya samica allahu liman xamida allaha aqbalo ninkii bahadiya rabbanaa rabbigana walaka alxamdu bahadadaa iskale ta hore macnaa wax weeyaan ilaahay ha aqbalo ciddii bahadiso ta dambana alla bahadadaaba iskale wey faanzla allahu ilahay baa wuxuu soo dejiyey habaarkaasi markuu nabigu sameeyey kadib laysa laka min almri shay-un arrinta waxba kuma lihid wa fi riwaayati waxay ahayd yadcuu wuxuu habaarayay nabigu sal ly slam calaa safwan ibn umaya wa suhayl bni camrin walxaaris ibni hishaam ragga odayaashaabuu habaarayay oo nabiga dhibay salawatullahi wasalaamu caleyh markaa uu habaarayayna gaalay ahaayeen fanazlat waxaa soo degtay laysa laka min almri shay-un aayadaasaa soo degtay loogu diidan yahay inuu nimankaa arintooda wax yarna ka farageliya nabigu sal lla alay wasalam allah u tali leh adigu faraha kala baxa wa fiihi waxaa kusugan saxiixa saxiix lbukhaari can abi hurayratana laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi qaado wuu istaagay rasuulullahi sal lay sl nabiga ayaa istaagay xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey aayadan waanzil cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada sokeeyahee ku xiga kuwaa udig aayadda macnahaa sheegaysa markii nebiga kusoo degtay salawatulli wasalaamu calayh ayuu nebigu istaagay fa qaala wuxuu ihi nabigu sal alay wasalam wuxuu isku taagay macnaha safa dusheeda buurta safa ayuu dusheeda fuulay markaasaa nabigu wuxuu yii sal lay slam yaa macshara qurayshin kulanka reer quraysheedow aw kelimatan abaween buu yihi dhaxlaha udaasoo kala kelimadii nebiguu yihi ma yaa macshara qurayshin bay ahayd si kelima kaloo la macnaa bay ahayd taasuu macnaha raawigu ka shakisay reer quraysheedow ishtarow iisada anfusakum lafihiina ilaahay ka gata laa uqnii ma deeqi karo cankum xaggiina min allahi xagga alla shay-a waxba idinkama deeqi karo xagga ilaahay wax idinkaga yimid oon idinka celin kara ma jiro xagga ilaahay wax dheef oon idinka keeni kara ma jirtee war ha isku kay hallaynine labadii lafihiila ilaahay ka gata yaa cabaas ibnu cabdilmualib cabaaskii ilaa cabdilmualib ahaayow la uqnii deesi maayo xagga xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaaga deesi maayo xagga alla waxba kaagama tari karo yaa safiy adeerkii we cabaas waa nabiga adeerkiisa labaduma slaam aleyh yaa safiyatu safiyoy cabdaka rasuulilahi sal lay sl nabiga eedadii ahayday laa ma deeqi karo caankii xaggaaga min allahi xagga alle shay waxba kaagama deeq waxba kaagama tari karaya xagga alle yaa faatimatu faadimoy dinta muxamedin muxamed kabadhiisa ahayday saliini i weydiiso min maali xoolahayga maa waxaa waxaad doontay i warso waxaan leeyahay waxaad doonta iga weydiisa waan ku siine laa uqnii ma deeqi karo fi xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaagama deeqi karo saasuu nabigu kuyuri salawatullah waslamu aleyh xadiidku <coughs> waa xadiis saxiix oo saxiixulbukhaari buu ku yaalla kitaabka ugu saxiixsan bacda kitaab illahi subxaana watacaala wuyuu ku yaalaa abu hurayra wuxuu sheegayaa markii nabiga ay kusoo degtay aayadda amreysa inuu dadka sokeeyihiisa iyo qaraabadiisa inuu digniinta gaadhsiiyo xigaalka ayaa nebigu wuxuu fuulay salawatulli wasalaamu caleyh buurta safa la yidhaahdo markaasuu u yeedhay wax alla waxay iska agdhawaayeen ee qaraabadiisa quraysh buu kasoo bilaabay qurayshey balisu yii marka markuu nebigu dhawaaqay salawatulli wasalaamu caleyh odayaashii iyo dhalinyaradii iyo wixii magaalada jooga waa lasoo ururay waxay caadatan waxa uu ahay dhawaaq noocaas oo kalea markuu baxo waa qayladhaan oo ama colaad iyo yani dhibaato ay timad oo dhibaato macnaa waxawy laysaga digaya saas daradeed bay usoo ururi jireen nabigana salawatulli wasalaamu calayhi rug bay ku yaqaaneen iyo ambaano wax la yidhaah mayna ka sheekisaneyn marka waa loo soo ururay markii loo yimid buu nebigu si guud ula hadlay iyo si gaarba si guud buu ula hadlay oo quraysh oo dhan buu kasoo bilaabay qurayshay anigu waxaan ilaahay xajizigiisa ka qaban kara ma jiree lafihiina ilaahay ka gata macnaha camal saalixa oo ilaahay laabtiisa kaa badbaadiye jannada kugu sabab noqda la ibo wey nafahaaga ilahay ka iibsasaa macnaheeda waxa weeye taas si guud buu namarka nabig nabigu ugu jeediyey salawatullahi wasalaamu caleyh quraysh oo dhan kadib buu wuxuu ula hadlay si gaargaar ah cabaas oo adeerkii ah yuu si gooniya ula hadlay wuxuu hi cabaasow haddaad isku hadlaynayso maxamed baa wax kuu qaban doona adigu waxba kuuma qaban karo ilahay agtiisa waxba kaagaban tari karee labahaaga ilaahay ka iibso oo intaad nooshahay camal ilahay cadaabkiisa kaa badbaadiya la imo aniga tahay isusoo kay hadlayna haddana wuxuu la hadlay eedadii safiya wuxuu yihi eedoy haddaad aniga isku kay hadlaynayso anigu ilahay kiisa waxba kaagama qaban karo ilaahay lafahaaga ka iibso oo camal ilahay cadaabkiisa kaa badbaadiyo janno ku geliya adduunka intaad joogta la imo laakiin anigaa isku kay hadlayna intaada tii ka xigtay ee uga wada sokaysay oo gabadhiisa ahay sayidatu nisaai hadihi lumma ummaddan haweenkooda haweenkoodao dhan sayidadeedii wey yani faatima zahra ayuu markaa nabigu la hadlay salawatulli wasalaamu aleyh faanumadii gabadhayda ahaynay adduunka intaa joogo xoolahayga iyo waxaan gacanta ku hayo waxaa doonta iga weydiiso waan kusiin laakiin isku hallayn aakhara waxaa la yidhahdaa ha samaynay wax alla waxaad doonto adduunka waan kuu tari oon awoodi karo laakiin xagga ilahay waxba kaagama qaban karo subxaana watacaala cadaab ilahay kuugu talagalayna kaagama badbaadin karo janno ilaahay kaa qadiyeyna marnaba adigu kuma sii karayo macana naxariis ilaahay kuma haran karo cadaab ilaahayna subxaana watacaala kuma haran karayo sidaa daraadeed yani waxa weye dadaalkaaga iyo camalkaaga adigii akhlaaqdaada hagaajiso ku talagal adiga lafahaaga isku talagala macana isku tasho adigu saasuu nabigu baraya salawatullahi wasalaamu calayh ayb haddii nebi maxamed salawatul wasalaamu calayh uu weerooyinka iyo ereyooyinka uu leeyahay waxba ma tari kare ee warnimayahowyaan ha laysku tashado oo nin walowba adigu soo dadaal oo camalkaaga ilaahay agtiisa wax kaaga tara la imow oo saalixa billaahi calaykum cidda kaleeta ee nebi maxamed salawatulli wasalaamu calayh ka baawar weyn ee ka awood weyn ee ka fadli badan ee ilaahay uga dhow ee sheeganaysa inuu addoommada aakhara wax uga qaban doono keewey isku sookay hallee anaa kuu shafaaca qaadi doona muriidkaygii baa tahay yani waxa weyaan inta aniga iraacsani naari taaban mayso war waxaas xaggee laga keenay malin nabi axmed kabadi badan baa jira salawatullah wasalaamu caleyh in la inxiraafoo la khaldamay baad garan saas wey waa mida ilaahay subxaana watacaala nabigiisa uu ku leeyahay qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara yani naftayda waxaad tidhahdaa nebigow naftayda dhib iyo deef toona uma haran karayo iska badaa iyage lafahaygaa dhib iyo dhees aanan u haran karayn qur-aankay ku taalla xadiidkii nabiguna waata salawatulli wasalaamu caleyh ee saxiixa ahaa ma iyaga intaan ka tagno ayaan wax kutub wax qorayba aan la garanaynin oo shayaatiin kasoo fushay oo macnaha waxa weeyaan munaaqib iyo jawaaru iyo balaayo wax qortayba aan la garanaynin oo shaki uusan ku jirin dad diin leh inaysan qorin dad diin leh inaysan qorin baan shaki ku jirin dad diin lama qorin waxaasaynu aadi markaasa waxaan ka tegaynaa nusuustii kitaabka iyo sunada nabi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh addoon ilaahay buu ahaa ilahay baana fadilay subxana watacala nebi buu ka dhigtay oo rasuul buu ka dhigtay oo afdalu khalqi buu ka dhigtay intaasuna ha jirteen ummadiisana xuquuq buu ku leeyay aakharana wuu shafaaca qaadiyo shafaacadiisa axaadiis badan baa kusoo aroortay laakiin masalada la diidaya waxay tahay inaad ku talagasho tidhaahdo shafaacada nebi maxamed baan iskusii hadlaynaya salawatulli wasalaamu caleyh oo nebi maxamed baan adduunka kusii tashanaya ama sheekh hebel baan ku talagashanayo xeebtiisii ahayo aan raacsanahayo baryaa isagaa aqra waxii qabanoo ku tashanay taasaa la diidaya waraan lagu talagelina nin walwaba lafahaaga ku tasho tacliimtaasuu nabigu baraya salawatulli waslamu aleyh ummadda saas wey can abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaama rasul lah sal ly sl nabiga ayaa istaagay xiina unzila caleyhi markii lagu soo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiina sokay qaraabadaada cashiiradu waa qaraabada alaqrabiina ee weliba kuu dhow kuwa iyaga udig markay soo degtay faqaal nabi wuxu uri sal lay slam yaa macshara qurayshin quraysh kulankeediyey aw kalimatan weer ayuu yihi naxwaha iyadoo kale a ishtaraw iibsada anfusakum warlafihiinna ilaahay ka gata camal saalixa ku iibsada wey janno ku gata laa uqnii ma deeqi karo cankum xaggiina min allahi xagga alle shay-an waxba yaan manaa waxba idinkama deeqi karay ya cabaas ibna cabdilmualib cabaaskiina cabdilmualib ahaayo laa uqnii ma deeqi karo canka xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaagama deeqi karo yaa safiyatu safiyoy camatu rasuulilahi sal lay sl nabiga adeerkii yani eedadii ahayday laa uhri ma deeqi karo cankii xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaagama tari karo yaa faatimatu binta muxamadin faatimadii maxamed gabadhiisa ahayday saliinii iweydiisa min maali ufkitasuu nabigu u kala qaaday salawatulli wasalaamu caleyh ibni aadam wuxuu awoodi karana waa jira wuxuusan awoodi karina waa jira wuxuu awoodi kara waxa waa intuu nool yahay iyo gacantiisa waxa ku jira xooluhuu leeyahay gacantiisa ku jirta mulkigiisa waxaa ku jira wax waa kaasii kara waataa nabigu leeyahy salawatulli waslamu aleyh uweydiiso laakiin haddii tan laga tago oo aakhiro la aado oo qabri la galo nolol barzakh la galo oo yani waxa ilahi loo tago subxaana watacaala ibla aadan tabarsi waa dhamaatay markaas lagu tashan maayo saliinii weydiisa min maali maa shiti waxaa doonto laa ugnii ma sideeqi kara cankii xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaagama deeqi karo saas way macnaa iyo sid ma aha nabi axmed layasay salawatullah waslamu caleyh markasaa la leeyahy kalaa mana la yasi karayo ninkiiyo sama xogaa xaqirana laa shaka inuu islaamka ka baxayo si duduba buu islaamka uga bixiy nabi maxamed salawatullah waslamu caleyh qadarintiisa iyo qiimeyntiisa iyo weyneyntiisa iyo ixtiraamka uu leeyahay wax yar oo dhaliila ninkii usoo jeedayay islaamka banaan buu ka yahay tani marka kuma aha nabi maxamed salawatulli wasalamu aleyh yasid kuma ah ninkii la yidhahdo waxba ma qaban karanaya sid kuma ah laakiin waxay tahay xuquuqdu way qaybsan tahay ta ilaahay addoon ma faragelin karo nabi maxamedna ha ahaado salawatulli waslamu caleyh saas wey marka xuquuqda hala kala daayo yaa laysku darin ta ilaahayna ilahay ha loo daayo ta nebi maxamedna nabi maxamed hala siiyo salawatullhi waslamu caleyh ta awliyadu leedahayna awliyada hala siiyo xuquuqda ha la qaybiyo oo nin cid walba waxay leedahay ha loo daayo haddii la yidhahdo ceeb laguma hadlin saas wey macna hadal khaladan lama sheegine cadaalada sidaas macna saas wey marka waxaa layna barayaa marka inaan isku tashano ku talagala nin walba yani waxa weye adan awow kaa horeeyey iyo sheekh hebron xertiisa tahay iyo muriid iyo waxaa ku tashan soomaalida waxay tirahdaa yani aabahay baa geel lahaa anaa dameerale baa ka fiican saas macna anaa dameerale ayaa kaas waxaad adugu leedahay ku tasho tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum walaa tusaluuna cama kaanuu yacmaluun waa uma tagtay waxay la yimaadeen ayagaa laga wada adigana waxaad la tihin un baa lagu weydiin saas macnaha ku talaga waa inaad adigu isku tasho qofka isu diyaargarooda macna nin kale waxba arrintaada u dhiiban fiihi masaail baabkan masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad waxa wey tafsiru laayatayn labadii aayadood oo la fasiro labadii aayadood ee ugu horreeyay baabka athaaniyatu masalada labaad qisatu uxudin qisadii uxud dagaalkii uxud iyo qisadiisii maanaan faahfaahinin maxaa yl kitaabku kitaab siira ama waa kitaab macnaa wax way tawxiid athaalithatu masalada saddexaad waxa weye qunuutu sayidi lmursaliin inta la diray sayidkoodii qunuudkuu sameeyey walxaal khalfahu gadaashiisa isagoo ay yihiin saadaatu lwliyaa awliyada madaxdoodii yuminuuna iyagoo aamiinsanaya fi salaati salaada dhexdeeda nabi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh oo rususha inta ilaahay uu dirsaday oo fariin usii dhiibtay sayidkoodii ah madax u ah hogaamiye u ah iyo awliyada madaxdoodii oo gadaashiisa taagan isaguna uu ilaahay baryay iyaguna aamiin ay leeyihiin salaamna ay ku jiraan ayaa meesha ka muuqata oo intaasi maxay tawxiidka calaaqa la leedahay intaa keliya ujeedadu ma ahee haddiibaa inta ilaahay uu soo dirsaday adoomadiisa kamida rusushiisa kamida madaxdoodii uu ilaahay aaday subxaana watacaala oo wax weydiisanay awliyada oo dhan madaxdoodii oo saxaabada nebiga ah salawatulli wasalaamu calayhina ay aaminsanayaan oo ilaahu ka aqbal ay leeyihiin bal kuwaasi iyagii lafahoodiibaa ilaahay u baahane cidda kaleetay oo la aadi maxay tahay marka kuwii ilaahay ugu dhawaa ayaa alla aadaya subxaanahu watacaala iyaga marka la aadi maayo ee ilahay baa la aadi si iyaguba ilahay u aadeen subxana watacaala marka awliyada madaxdoodu waa abubakr sidiiq waay iyo cumar bn khataab iyo cali bn abi talib iyo cuhmaan ibn xafaan iyo mucaadi bnu jabal raggaa wey saadaat lawliya awliyada raggaasaa madax u ah inaga awliye hadii la yidhahdo kuwaasi inay awliye lahay yihiin ba uma haysan awliyada meel sabo baynu kasoo qabano dhowr wadaad oo afka laynoo geliyey unbaynu awliye u haysana war awliyada ilahay fara badan leh naxariista ilahi yaan la koobin dad gooni ana yaan awliyanimo dusha laga saarin ninkii weliya ilahay baa dira wa tacaala nin un ilaahay nabi maxamed salawatulli wasalaamu calayhi ilaahay ama qur-aankiisa uga markhaati kacay oo ku sheegay inuu weli yahay ama nebi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh adduunka intuu joogay uga markhaati kacay inuu weli yahay un baa la odhan karaa hebel waa weli inta kale sooma ah yaa kuu sheegay inuu weli yahay adiga daba jooge xageed dhiganta inuu weli yahay yaa ku siiyey markhaati kacan aada u markhaati kacaysa welinimo aad uga markhaati kacayso kuwii looga markhaati kacay ee loo sugay ee kitaabka iyo sunnadu u sugeen ee ilaahay u sheegay welinimadoodii agteena ma taallo miyaad aragtay weligii wax abubakar u yeedhanay cumar bin khataab wax u yeedhanay miyaad aragtay dhibku kala sahlane kuwa hadday aadi lahaayeen xataa way dhaabi lahayd sida xataa dhaabi lahayd waa awliyal huba wey kuwa laakiin kuwa meeshaba waxay yihiin baa alla garanay waxay ku dambayn doonaan alla garanay ilaahay arrintooda u taalla subxaana wa tacaala markaynu daba dhiganay oo dadkii nagu xidhay waa arrin aada iyo aada halis waawe araabicatu masalada afraadi waxa weeye ana almadcuuwa calayhim kuwa la habaarayaaye kufaaru gaalo wey markaa la habaarayay gaalo ahay ayagoo gaalo ah oo ilaahay dadku ugu lacab yahay gaaladu gaaladu khalqiga ilahay dadka ugu shar badan ay yihiin markaana ay gaalo yihiin ayaa haddana nebi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh waxaa la diiday inuu habaaro xaalada iyada habaari baa la yidhi saas wey habaarkoodii baa loo diiday marka haddiiba gaalo ilaahay necab yahay nebigu inuu habaaro salawatullahi wasalaamu aleyh haddii loo diiday oo arrintaana loogu diiday faragelin ilaahay maamulkiisii la farageliye inay tahay bal cidda kale loo ogolaayeed saas cid kale loo ogolaaday ma ay jirto waxaan soo sheegnay gaalada iyo mucaa iyo dadka dambiilayaasha intaba si guud waa loo habaari karaa laakiin shaksi shaksi in si gooniya farta loogu fiiqo oo habaarka lagu qalloociyaay taas wey midda la diidaya alkhaamisatu midda shanaad waxa weeye annahum iyagu facaluu waxay sameeyeen ashyaaan waxyaalay sameeyeen gaalada uu nebigu habaarayay ayaa waxay sameeyeen waxyaalo maa facalahaa ayna samaynin haalibu lkufaar gaalada intooda badan aynay samaynin dembi waxay ku kaceen gaalada intooda badan aynay samaynin minhaa waxaa ka mid a ah waxyaalahay sameeyeen lala wadaagin shajuhum dakarkooda ay nebiyuhum nabigoodii dakreen wa xirsuhum iyo dadaalkoodii ay ku dadaaleen calaa qatli dilkiisa waxayba geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen say u dili lahayn nabi maxamed salawatulai waslamu aad bay ugu dadaaleen dakarna waa u geysten iyo nabarro wa minhaa waxaa kamid a waxyaalaha xunxunka ku kaxeen atamfiilu suura xumayn iyo fool xumayn la fool xumeeye dilqatla raggii la laayay saxabadii la laayaye goobta ay ku laayeenna waa kuwii san ka gogooyey sanka iyo dhagaha dhagahaiyo waa kuwii ka jarjaray oo suuradooda fool xumeey waa uxud wa taariikh dambi kale ahay maca anahum ayagoo weliba ay yihiin banuu cammihim iyagoo ilmaadeeradood raggan ay suura xumaynta ku sameynaya meesha ku laayeen iyo kuwa laynaya waa ilmaadeen bal dembigu inta dhinaca u ka yimi ufir horta way dileen qaraabay ahaayeeno qaraabtinimadu waxay diidaysaa macnaha waxa weyaan dilka qaraabada lagu sameeya dembi labalaabo marka labaadna dilkoodii geliya mayna ku gaabsanina way suura xumeeyeenoo way gogoyeen xubnahoodii bay jarjareen intaa basran iyagoo ku qacay ayaa haddana nabiga la yidhi salawatulli waslamu caleyh mahbaari loo diiday salawatulli waslamu caleyh saas ma marka nina ha u dardaar welina nin ilaahay addoomadiisa ka mid a ah. dembiguu doonay hadduu ku kacayo gaalnimaduu doonay hadduu ku dhex jiro macsiyaduu doonay hadduu ku dhex jiro marnaba waxa la yidhaahdo kan ilaahay u naxariisan jannana geyn maayo iina kaasoo fulin waxbaa hau dardaar welin ilahay addoomadiisa subxana watacala nabigeena waxaa ka sugan salawatullhi wasalaamu calayhi waxaa jiri jira xadiis saxiixa laba nin oo reer bani israa'iil oo midna uu aada ilaado badnaa midna caasi aha oo dambiila aha kan marka walaalayaha kan marka dambiilaha ah yaa marabkii lasoo maraba kan wanaagsan baa wuxuu ku dhihi warniy waxaan iska daa maalin buu soo maray isagoo dambi ku dhex jira war waxaan iska daa markaasu war kacay dhaaf maaraa laga soo kaadinay maaliya ilahay baa noo baxaysaa bu kax naga tag buui markaasuu yihi ilaahay baan ku dhaartay inuusan ilahay kuu dambi dhaafeyn labadooda isla dhinte ilahay maxkamadiisa bay hortageen kii dambiilaha ahaa ilaahay wuxuu ku yihi subxaana watacaala kac naxariisteeda jannada ku gal kii kalaa maxkamada saaray waxaa la yidhi adiga soo maaha ninkii ku dhaaranayay inaanan hebel unaxariisanayn waxaa la yidhi cadaabka usii qaado cadaabka usii qaada maxaa cadaabka loogu sii qaadaya waxaa cadaabka loogu sii qaadayaa ilaahay xukunkiisi iyo maamulkiisi uu faragelin ku sameeyey maadaa addoomada ilaahay subxaana watacaala u taliya hanuunka maaduu gacaggaada ku jira tawbada maadaa aqbala maadaa naxariista ilahi le subxaana watacaala maxaad addoomada ilahay ugu dardaarwelinaysa dembiguu doonay addoonkaasi ha ku jire naxariista ilahi subxaana watacala marna ha ka quusinin hana uga quusani ilahi subxana watacala naxariistiisa waa ballan masalada lixaad waxa weeye anzala allahu calayhi nabiga ilahay wuxuu kusoo dejiyey fii dalika arrinkaa dhexdiisa habaarkaa uu nimanka habaaray ayaa waxaa lagu soo dejiyey laysa laka min alamri shay aayadaasaa kusoo dejiyey masalada todobaad qawliga odhahda ilahi wey aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fataaba calayhim ilaahay baa ka toobad aqbalay nimankaas fa aamaruu markaasay rumaysay aw yatuuba calayhim oo yucadibahum kitaabka inoogu moolay laakiin waa aayada dhamaystirkeeda laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim oo yucadibahum aw yatuuba rasi sida yani raajixa waxay ku cadfan tahay ayadda qeybteedii hore liyaqtaca tarafan inuu fiid gooyo daraaddeed liyaqtaca tarafan min aladiina kafaruu oo kuwa gaaloobay qaar ka mida ilahay inuu jaro aw yakbitahum ama inuu guuldaro ku rido fayanqalibu qaa'ibiin oo markaa iyagoo aan waxba faa-iidin oo ay markaa laabsaan laysa laka min alamri shay marka waa jumla ictiraadiya waxay kala dhex gashay jumlooyinka isku cadfanaa yani aw yatuuba calayhim waxay ku cadsan tahay aw yakbitahum inuu macnaha ilaahay uu guuldaro ku rido khasaariyo aw yatuuba calayhim ama inuu ka wada aqbalo aw yucadibhum ama inuu cadaabo sidaa daraadeed arrimahaa daraadood ayuu ilahay subxaana watacaala guusha kuu siiyey ahaamidatu masalada sideed waxa wey alqunuutu in la qunuudo fi nawaazili dhibaatooyin dhacdooyinka nawaa balaayooyinka degay markay balaayooyinku degaan nawaasisha waxaa la yidhahda waa dhibaatooyinka waaweyn ee ku haabsada ummadda ayaa nawaasil la yidhahda abaaraha oo kale colaada oo kale cadaadiska gumaysiga oo kale yani waxa wey kuwaas nawaasishaasoo kale markay yimaadaan in la qunuudo oo yani qunuudka nawaasisha loo jideeyey salaadaha oo dhan ayaa markaa yuu mashruuc yahay salaadaha o dhan baa la qunuudaa saas wey maana ataasicatu masalada sagaaleed waxa wey tasmiyat lmadcuuyi calayhim kuwa la habaarayo oo la magacaabo fi sacda lagu magacaabo biasmaaihim magacyadoodii asmaai aabaaihim magacyadii aabayaasho ruux baad habaanaysa ruuxaad habaanayso u magacaabi karto yaa laga qaada ruuxa kaa gardaran ila dad la habaani karaa jiri ruuxa madaalimka kaa gardaran ilahay uga tawaadii karta marka ruux aad habaanayso magaciisa salaada dhexdeeda ku sheegi karta wax salaada ka baxsan ama salaadii jebinayana ma allahuma ahlik wax dhigi kartaa macnaa waxda ilaahayow iiga aargo cabdullaahi ibni fulan baad dhigi karta farax baad dhigi karta salaada dhexdeeda dhib male saas u ducaynaysa sidoo kale waxaad dhihi kartaa allahuma shfi cabdaka muxamadan ilaahu addoonkaaga hebel a ah, caafi magaciisaasay kartaa cabdirashiid cabdiraxmaan la maana salaada dhexdeeda kutuka waa sujuudsanta salaadii waxba uma dhimaya macna saas weya alcashiratu masalada tobnaad waxa wey lacnu mucayan ruux gooniya in la lacnado fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa qunuudka salaada ducada la yhahdo qunuudkeeda qunuudkaa salaada marka loo taagan yahay ducadaa la ducaynayo in dhexdeeda ruux gooniya lagu lacnadi karo haddii saas la yidhaaha sax ma aha sax ma aha hadii uu sheeka hadalkiisa u wato inay banaan tahay sax ma aha oo ruux mucayana la lacnadi karo maxayna waan soo sheegnay talabaad nabiga waa loo diiday salawatulli wasalaamu caleyh xadiidku wuxuu sheegay markuu nabigu lacnaday looma daynin oo looma faraha loogama qaadine waxaa soo degay aayadda waa loo diiday nabiga salawatulli waslamu caleyh marka inay banaanta ruuxu gooniya ila lacnadi karayo salaada dhexeeda laga qaadanaya xadiid xadiis laakiin sheeku uu ka wado qisada dhexeeda lagu soo sheegay oo uusan way banaanta uusan ka wadin markaa waa sida sida uu sheegay maa waa lagu soo sheegay haday ta laakiin way banaanta hadduu ka wado maya ayb alxaadiyata cashrata masalada kootaad waxa wey qisatu nabiga qisadiisa salawatullhi waslamu aleyh lama unzila caleyhi markii lagu soo dejiyey waadil cashiirata alaqrabiin qaraabadaada sokeeye ee ku xiga udig aayaddaa markay soo degtay qisadii nabiga salawatulli waslamu aleh waan soo sheegay athaaniyata casharata masalada labi tobnaad waxa weeye jidduhu nabiga dadaalkiisa salawatulli waslamu caleyh bixaysu meel uu dadaalay facala uu sameeyey maa shay ayuu sameeyey nusiba loogu tiiriyey oo loogu nisbeeyey isaga bisababihi shaygaa uu sameeyey sababkiisa waxaa loogu nisbeeyey ila ljumhuuri waali wakadalika sidoo kale law yafcalu hadduu sameeyo muslimun muslim hadduu sameeyo alaana haddana sidaasoo kale unbaa junuun loogu nisbayn yani dadaalka nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh iyo siduusan in uga libiqsanin una una aada yeelin dhibaatada kasoo gaadhaysa tolkii hadduu intuu isugu yeedho u wax u sheego maxaa yeele markuu nabigu soo ururiyey salawatulli waslamu aleyh oo isu keenay isu keenidaas sababteeda ayay junuun iyo waalli iyo caqli darro ugu dhisbeeyeen waa kuwii dhihi jiray tabban laka alihaada jamactana ee gaari kugu dhacday ma waxaasaad suukaana keentay wax waalan baa tahay maxaa yeelay wax weyn oo ummadda ku yimid oo soo darsay oo magaalada khatar ku haya oo bulshada khatar ku haya unbaa muctabarkan iyo macnaha waxa weyaan islimaadkan oo kale loo sameeya laakiin waxa yarka ah warma intana suukaana yeedhay iyaga la yaraa iyaga waa la yarta laakin waa shay weyn wey nabigu marka muusan waaba yeelin dadaalkiisu iska wata jidku nabiga dadaalkiisa de xaytu facala uu sameeyey maa nusiba waxa loolagu tilmaamay bisababii shayga uu sameeyey daraadii baa waxa loogu tilmaamay ila ljunuuni ayaa loogu nisbay maana waa maanta haddii ruux muslima sameeyna waa sidoo kale leey wakadalika sidoo kale low yafcalu hadduu sameeyo muslimun alaana isagana junuun iyo waalid baa loo nisbay odayaasha aad wada dhalateene tolka ugaasiyada iyo salaadiinta qoyska haddaad maalintaad martiqaam u qabato ood isugu yeedho arrin weyn baa idin karaya aad tidhaahdo markay isugu yimaadaan aada u jeediso tidhaahdo war ilaahay ka cabsado oo cadaab ilaahay baa soo socdee waxaanaad ku dhex jirtaan inaad ka baxdaan diinta ilaahay qaata haddaad ku tidhaahdo waa suugi waalan bay ku odhanaya saas tantaasoo kale suugi waalan waxaanoo kale laysaguma yeedho dadka odayaashana looma soo kulmi maxaa loo soo kulmiya siyaasad iyo barnaamij soo kortay iyo qoyska qaaraankiisa iyo waxyaalahaas odayaasha loogu yeedhaa waaweyn laakiin wax yarka ma wax odayaal laisugu yeedha taasoo kaleeto ficlan tawxiidka qiimihiisana garanay athaalidatu cashrata athaalidatu cashrata tasadexi waxa weeye qawluhu nabiga odhahdiisa salawatulli wasalaamu aleyh uu yihi lilabcadi kii shisheeyaha ah walaqrabi iyo sokeeyihii labadaba uu ku yihi laa ugniya canka min allahi shaya xataa qaala ilaa uu nabigu ku yihi sal ly waslam ya faatimatu binta muxamadin laa ugni canki min allahi shaya faaimadii ina muxamed ahayday xagga ilahi waxba kaagama tari karo faidaa saraxa haddii uu marka cadeeyey nabigu sal lay slam walxaal huwa isagu sayid lmursaliin inta ilaahay soo dirsaday isagoo sayidkoodiia hadduu cadeeyey biannahu isagu laa yugnii inuusan deeqi karin shay-an waxba can sayidati nisaai alcaalamiin uurka oo dhan haweenkooda madaxdoodii iyo sayidadoodii inuusan waxba utari karin hadduu cadeeyey wa aamana alinsaanu insaankuna ruuxuna uu rumeeyo anahu sal lay slam nabigu laa yaquulu inuusan dhahaynin ila alxaqa xaq mooyaane xaq iyo waxyi mooyaane wax kalena uu inuusan kasoo fulaynin uu ruuxu rumaysan yahay suma markaa kadibna intaa markuu rumeeyo hadalkaa nabiga markuu arko uu gabadhiisa ku yihi kadibna uu rumeeyo nebigu waxaan xaq ahayn inuusan kasoo fulin uma haddana mar saddexaad nadara uu fiiriyo fiimaa waqaca waxa dhacay fii quluubi khawaasi nnaas dadka kuwooda khaaska ah qalbigooda dhexdiisa waxa ku dhacay alyawma maanta shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo meesha qalbigu aaday dadka khawaaska ah ruuxii u fiirsada tabayana waxaa u cadaanaya lama isaga atawxiidu tawxiidka u cadaan wa gurbatu diin diintu inay qariib tahayna way u cadaan diintu inay qariib tahay ma wuxuu cadaan macna macnaha haddaad hadalkaa nabiga sal lay slam rumaysato ood haddana rumaysato inuu xaq yahay waaqica maanta bulshada iyo dadkana aada ku dabaqdood ku miisaanto waxaa kuu soo baxaya dadka caamadooda iska badaaya khawaastooda iyo kuwii cilmiga sheeganaya inay tawxiidkii ka sidaa daraaddeedna tawxiidkii iyo diintii inay qariib tahay oo ninka haystaay uu qariib yahay oo dadka intiisi dhanaa ay la dagaalamayaan oo tuka cambaarle uu noqday ayaad ka qaadan buu leey oo ficlan sidaas wey macnaa waxa weye nabigu sal ly sl laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyiga waa xaq laakiin bulshada khaldantay jahli daraadii bay u garamartay waxyigaa nabiga ka sugan salawatullah waslamu calayh walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh